kulanti wacan wanagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal markale ismaqal wanagsan dhegeystayaal waa barqanimo sabtiya taarada ku aasay saddex soddonka bisha sebtembar sanada laba kun qodobada ad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxaa soo celceliyey khilaafka xubnaha siyaasiyiinta udhexeeya iyo hogaamiyaasha gobolada waad maqli doontaan waxaa kaloo soo qaadan doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukuno dil ah ku riday xubno shabakad isku xiran oo dilal iyo qaraxyo ka fulin jiray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waad maqli doontaan maraykanku waxa uu walaac ka muujiyey ciidamo ka tirsan militariga serbiya oo lasoo dhoobay meel u dhow dalka kosovo waad maqli doontaan sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa waddanka suudaan waxaa walaac laga muujinaya xaaladda dadka ay saameeyeen dagaaladii wadankaasi ka dhacay qodobadaasi kuwa nagu soo kordha ayaad maqli doontaan ee mar kale soo dhawaada barnaamijka ogaal daafihiisa dadkiisa iyo xoolihiisa dalkayga astaamihiisa dushiisa wixii ku laalan intiisa wixii ku daahan wixii ku daboolan hoosta badisiyo daafihiisa dadkiisa iyo xoolihiisa

heestaasi waxay daafur barnaamijka ogaal haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubbanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodiina saluuge afkoodii samaana saluuge

barnaamijka ogaalayaan gudagalina dhegeystayaal aynu ku bilaabnaye maxkamadda sare ee dalka ciidamada qalabka sida ayaa waxay markaa ku raacday xukunno horey loogu riday oo ay ku riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xubno kamid ah al-shabaab oo shabakad isku xiran ahaa oo laba xubnood ay gacanta ku dhigeen hay-adaha amniga xukunno dil ah ayaa markaa lagu riday laba xubnood oo iyagu shabaab u qaabilsanaa magaalada gaalkacyo ee koonfurta mudug inay dilal iyo qarxi ka geystaan eedeysanaha koowaad waxaa lagu magacaabaa anas cabduqaadir cali maxamuud salmaan iyo sidoo kale aadan mursal maxamed macalin iidow waxay ka mid ahaayeen xubno shabakada oo ka koobnaa lix ruux kuwaasi oo dilalka gaadmada ah iyo qaraxyada ka fulin jiray qeybo ka mid ah gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo aadan mursal maxamed macalin iidow ayaa lagu eedeeyey inuu dil u geystay allah u raxmadee marxuum maxamed jaamac maxamed cagabiyood halka anas cabduqaadir cali maxamuud salmaan oo ahaa horjoogihii ama xubintii hoggaaminaysay shabakadda isagana lagu soo eedeeyay dilka marxuumiinta kale ah cabdi aadan siyaad cabdidheere iyo cilmi cali guuleed waxaay dhammaan dilalka ka dhaceen qeybo markaa ka ah magaalada gaalkacyo oo iyagoo markaa marxuumiintani la dilay xilli ay kasoo baxeen masjido ku yaala ama ku yaala magaalada gaalkacyo toddobiiyo bishii abril ee sanadkan ayay soo galeen gacanta hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya kadib markii howlgallo ay markaa sameeyeen ciidamada gaarka ee kumaandooska xooga dalka ee danab loo yaqaano baaris dheer kadib xafiiska xirilinta maxkamada ciidamada ayaa codsaday ama codsatay qaadista kiiskan fadhiyo kala duwan kadib maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa labaiyo labaatankii bishii mey ee sanadkan ku xukuntay anas cabduqaadir cali maxamuud salmaan iyo aadan mursal maxamed macalin iidow dil toogasho ah qareenadooda ayaa markaa waxaay qaateen racfaan iyagoo oo raacfaankaana ka qaatay xukunka lagu riday labada eedeysane una gudbiyey maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida ayaa aqbashay dalabkii iyo racfaankii ay qaateen qareenada eedeysanayaasha iyadoo oo markaa afar labaatankii bishan dhammaadka ah maxkamadda sare ee dalka ay ka aqbashay codsigooda raafaanka ah maxkamadda sare oo waqti ku fulan siisay dhinacyada dacwadda ayaa ugu dambeyn waxa ay maanta ku raacday xukunkii dilka ahaa ay hore ugu xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida anas cabduqaadir cali maxamuud salmaan iyo eedeysane aadan mursal maxamed macalin iidow sida uu markaa warbaahinta u sheegay jenaraal liibaan cali yarow gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida sidaa ayaana markaa lagu soo gabagabeeyey xukunkooda oo waxaa lagu raacay xukunkii horey ay ugu riday maxkamadda darajada koowaad sidaana waxaa xukunka ku raacay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dhinaca kalena waxaa weli taagan khilaafka udhexeeya xubnaha siyaasiyiinta koonfur galbeed iyo hogaanka koonfur galbeed adcis laftagren shirar kala duwan ayay ku qabteen qaybo ka mid ah gudaha dalka iyo dibadda waxaana u dambeeyey shir shalay ay ku qabteen magaalada muqdisho xubnaha saameynta kuleh siyaasadda koonfur galbeed oo ay ku jiraan wasiiro hore xildhibaano hore gudoomiye baarlamaan hore iyo madaxweynihi hore koonfur galbeed waxay mar kale dalbanayaan in lafta gareen oo furo saaxada siyaasadda sidoo kalena uu markaa doorasho qabto xilli markaa weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya qaar ka mid a ah dowlad goboleedyada iyo xukuumadda soomaaliya rofesor maxamed cumar dalxa oo soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa wax ka weydiiyey waxaa soo celceliya khilaafaadka u dhexeeya hogaamiyaasha dowlad goboleedyada siyaasiyiinta iyo sidoo kale xukuumaddaba beerado horta aan idin salaamo iyo dadka soomaaliyeedba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib horta wax weliba waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad dadka problemkan haddaanan xal laga raadinin meesha ugu dambayso keliya way adkaanaysaa marka sidaa aan leeyahay soomaalidu waxay tidhaahdaa hadduu alifkaa wareero albakru ka xumaadaa maamul goboleedyada si guud ahaan haddaan isku qabto ilaa iyo hadda sharci oo nidaamsan oo xakamayn kara awoodahooda ama ha ku dhisnaadaano midda ayaga ay ee eh, golayaashooda wakiilada ee eh, ayaga ay xaq u leeyihiin iyo waxaanan xaq u lahayn iyo ayaga laftirkooda waxa ayaga ay gaarayaan ama heshiisiyooyinka ee eh, kala duwan intaba waa wax aan dastuuriyan ee si qaab ee hadda ay sida ay wax u socdaan jiraan waxaasoo dhanna bilowgii hor la keenin baarlaman oo aanan awooddooda la qeexin oo intaba ay yihiin hadba qolo kasto degsatay oo ayada ahaan inay ugu dhaqanto maadaama halkaas ay sarta ka korunsan tahay marka beeradow hay-adaha dastuuriga ee baarlaman iyo xukuumad iyo garsoor wixii ayaga dhammaan ee sharciyan la rabay inay ayaga door ay ku yeeshaan oo ay noqdaan maamul goboleedyada kuwa hoos imaanayo dowladii ee federaalka waxaa isku wada buugsaday madal oo ayaga go-aamada ay soo saaraan loo yaqaano heshiis siyaasadeed marka wadanka wuxuu ku socdaa waa heshiis siyaasadeed ee ma aha mid ku socdo dastuur oo sharciyeysan oo baarlaman iyo xukuumad iyo garsoor deexayaan awoodahooda marka ma hadii halkaasi marka ee ayada ay sabto iska maartay ee qabanla-dahay marka mar waliba waxaa adkaanaya si maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe laftirkooda ay isku afgartaan hay-adihii dastuuriga iyo maamul goboleedyadu siday isku afgartaan maamul goboleedyada laftirkooda awoodahooda oo ayaga sistiman ee ayaga aanan maartay ee laftirkooda aanan u falgelin waxaasoo dhan idil waxaana sababu asaad ah soo sheegay asalkii hore oo aanan la soo marinin oo madal maaragtay ee lagu sameeyey oo maamul goboleedyada awoodahooda ayagoo sidoodii ee ayaga midba midka kale ee madaxweyne uu ka yahay maamulka asiga uu ka talinayo golihiisa ee markaasi ee wakiiladana ay u yihiin kuwa ugu jira booska baarlamanka wasiiradiisana ay u yihiin kuwa ugu jira booska xukuumadda halkaasi ay hawsha ay ka socoto waxa ee maanta ee dhan ee muranka iyo isqalqabsiga keenayana waa wax u baahan in horta gunta hoose laga soo saxo oo meesha uu khaladka dhan uu ka jiro sidaasaana ma arta ay aniga igu muuqato haddii aan taa la helinne nin walba haddee jidka ugu ordo xaggiisa ayaa ay u jirtaa maartay waxa ugu badan ee isku qabsado waa mudaxiileed iyo arrimo doorasho la xiriira marka sidaa sheegnana dee waxa lagu dhaqmayo ma aha xeerar iyo dastuur sharciga oo qoran waa waxaa heshiis siyaasad la yihahdo oo dee shakhsiyaad toddoba xubnooda baa go-aan ka gaaraya masiirkii ummadda soomaaliyeed iyo masiirkii dalkaba marka arrintaa laftirkeedu soo ma ahaba caqabada haysata dalka ee arimaha muduxileedka laisku qabsanay hadda mudaxileedkii yaa go gaaray ma baarlamaanki yaa ka gaaraya oo federaalka iyo xukuumaddii mise waxaa ka gaaraya madasha oo markay ayaga isu yimaadaan go-aankay ayaga isku raacaan aysa saxiixdaan kaasaa noqonaya midka ee eh, inuu raaco oo markaasi baarlamaanka iyo xukuumadda ay ku khasban yihiin arinta marka meesha taalla waxa weeyaan yaa ma aragtay iskale awoodda ee eh, hogaamineyd ee eh, waddanka maamul goboleedyadu ma iyagaa hoos imaanaya dowladda federaalka mise dowladda federaalka maamul goboleedyada hoos tegaysa hadda arintaasi waa mid hadda maanta puntland eh, ay ku maqan tahay oo iyada ee iyada halkaasi iyada ay gaartay waxa sharciga iyaga ay degsadeen ee waafaqaya oo aanan la qabin maamul goboleedyada kale dowladda dhexena aanan qaraarkaasi ilaa iyo hadda oo iyada aanan si cad ugaga jawaabin marka kulli mriin sha'nuu yuqnihi bay meesha marka hadda xaaladu ay maraysaa marka maamul goboleed kasto isaga iskiisa wuxuu gaarayaa waxa uu doonayo masiirka ee maamul goboleedkaasi sidaasayna jubbaland ku socotaa koonfur galbeed ku socotaa sidaasayna maartay galmudug iyo inti kale ee ayagana puntland iyo hada hirshabeelle iyadana kollayba ay qaadan lahayd waxaasoo dhanna waa waxaasaan kuu sheegay oo aanan dastuurkii meeshii isaga la raaci lahaa waxaa hadda ee shaqaynaya ee awoodda dalka lagu hogaaminaya inay tahay heshiis siyaasadeed oo awoodana ay leeyihiin madasha oo ayaga markaas ee kulmisa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada markay isu yimaadaan ay soo saaraan golaha watashiga qaran dhowaan go-aanay soo saareen bishii maajo dhammaadkeedii waxaan ognahay in markiiba buuq furmay laga biyi diiday heshiiskii xubno siyaasiyiina diideen qaar kamida mida ee eh, golaha sharcidejinta xubno ku jira diideen marka maadaama heshiiskii sida muuqata haatan la diiday oo xataa aan wali la horgeen golihii shacabka iyo labadii aqalba soo ma muuqata marka in marka halkaa uu ku burburay heshiiskii siyaasadeed oo la rabo marka in siyaasiyiinta gobolada xukuma ay xal la yimaadaan oo dadka siyaasiyiinta kursiga ku haysta iska xalinaan sida koonfur galbeed beeroodow soo goysatay yaa ku xiirayaan maqli jiray baarlaman annaga go u gaaray waxaan ognahay Eh, tii ee annaga qof iyo cod ee eh, dowladii ka horeysay tan baarlamankii tobnaad dadkii eh, markii horena noo keenay inay ahaayeen maamul goboleedyada markii dambena intay ayaga duuse mareeb ay tageen haddana ay ku gacan in qof iyo codkii laga laabto doorasha dadba la keena inay ahaayeen walaha wadatashiga iyo maamul goboleedyada ee duuse mareeb isugu tegey go-aankaasna lagu khasbanaaday haddana in laga laabto marka had iyo jeer awoodda dalka haddaanan anaga isyeelyeelayn waxay u noqotay golaha wadatashiga sida golihii sare ee kacaanka oo kale miday ayaga dhaqanka ayaga ay ku wadaan dowladnimada soomaaliyeed inay halkaasi aad moodid inay tahay meesha laga istaari karo iyo meesha laga damin karo haddii ayaga ay garan waayaan waxaad maarta arkaysaa dowladda federaalka laftirkeeda in geeska la gelinayo oo laga yeelanayo shirarka dhan ah oo iyada ee eh, lagu xagaldaacinayo oo iyadii markaasi baadigoob ayoo ay goos macantay qaniin ka haystaan eh, meelaha kale ee dowladda soomaaliyeed ee ayaga goldaloolada laga soo galo oo ay tahay inta badan weliba marka loo baxo oo beesha caalamka la yidhaahdo waxa midaysan la imaada oo halkaasna midaysan la imaada ee soomaaliyana tafaraaruga iyo maantay iyo iyo kala qaybsanaanta iyo had iyo jeer ee isqabqabsiga waxa ayada ay maanta ka socon la'dahay dowladnimadeedana ay meel ku gaari la'dahay dadka soomaaliyeedna dhibaatada ooga bixi la'yihiin ay tahay marka faraaruqaas haddii sharci iyo nidaam kala dambeyn maxkamad dastuuri ah oo lagu kala bixi karo oo qof weliba loo hogaansamo meesha uu mudan yahay maartay madax iyo gadiba maartay ee ayada lagu dhawro oo madaxweynaha awooddiisii lagu ixtiraamo dowladii federaalka awooddeedii dhexe ee ay ahayd ee iyada ay wada hoos imaanayeen maamul goboleedyada lagu ixtiraamo maamul goboleed kastana asaga isu arko inuu yahay walaaya oo min walaayaad maaragtay oo ka tirsan dowladda ee dhexe marka awalba waxyaaba isku dhex jacbursan ee isdhex daadsan oo federaal oo aanan la garanaynin oo markii horena si fiican ummadda soomaaliyeed loo beecin ayaa waxay u dhaqmayaan maamul goboleedyada si confederaal oo kale confederaal waxaa la yidhaahdaa dowlado isu tegey annaga maanta ma dowlada isu tagay baan nahay mise waxaan nahay maamul goboleedyo ama afka carabi waxaa lagu yidhahda wilaayada isu tegey war federaalka dad badan baa wada haysto markaad aadid dowladda kenya waa country waa maamul waxa waaye gobernatoriyaal bay maanta maamul goboleedyadu ay ka dhigan yihiin halkana waa madaxweyneyaal iyagaa maanta challenge garaynaya dowladii dhexe maamul goboleedyada madaxweyneyaashooda waxay jaalgaraynayaan madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya waxa asaga ee qaraar ahaan ee kasoo soo baxa ama dowladdii dhexe ee kasoo baxo hadday lugta ay ku dhuftaan ayaga ayaa codka aad moodid golaha ammaanka ee dowladihii shanta ahay oo kale ayaa mid waliba viito uu leeyahay marka waxyaabaheena dhanbaa jacfur ah ayaa u baahan wax nidaamsan ee lagu kala dambeeyo oo maamul goboleedna waxa uu yahay ay ku caddahay waxa ay maaragtay iyada dowladda dhexe awoodeeda ay tahayna iyadoo cad si cad laakiin ummadda soomaaliyeedna loogu bandhigo haddii kale sidatan ayaa layskaga daba wareegayaa qof walibana anaa amiir anta amiir weyn baa yasuuqul ximaar bay arrinta tahay caqabadda ugu weyn waxay ka jirtaa dastuurka sida dad badan ba ogyihiin dastuurkiina waa la dhaqaajin oo mar waliba waxaad moodaa eh, iyadoo la fiirinaya danaha siyaasiga inaan la rabin la dhammaystiro xukuumad walba dastuurka bilaawda waxa caqabad ku noqonaya qaar ka mida ah dowlad goboleedyada oo xiriirka u jaraya ama shaqooyinkii joojinaya sidaas marka dastuurka ku dhaqaaqi weyna hadda dastuurkii weli waa dhaqaajin layahay halka keliya soomaali ku xalismi kartana waxaa la aaminsanya inuu yahay heshiis bulsho oo dastuurka ah marka maxaa la gudboon marka dhammaan dadka isku haysta siyaasadda si siyaasadda loogu heshiiyey soo marka hore maaha in la helo wax heshiis lagu yahay waa runada heshiiskii yaa gaaraya waxawaaye waa ti maada itafaqat alcarab markii la yidhi shirkii uu ka soo baxaya dhibaatooyinkii ee xalka loo waayay itafaqat alcarab an laa tantafiqa abadan ayuu hatuu carab ku heshiisa carabay ku heshiisa inayan heshiin weligood annagada mushkiladda waxaa waaye dadkii soomaaliyeed ama siyaasiyiin ha noqdaano ama kuwa kale ayaga ee kuwa hoos carada noqdaano ama maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexeba dhax wax allaale wixii ayaga isugu yimaadaan wax maanta oo ayaga heshiis la dhihi karo hadday gaaraan xataa sidii loogu talagalay ee loo dhaqangelin karo ma jiraan waad ogtahay heshiisyadii la wada gaaray kulligood ayadoo wada qurqurxoon oo inay shacabka wax dooran karaan inay dadka ee maanta ee ayaga ee xildhibaanada lasoo xulayo inay xataa awoodooda ayaga ay dadkooda inay rabitaankooda ku yimaadaan ayagoo waxaasoo dhan haddana ee inta ay qorqoreen ayaa waxay sameeyeen waad og tahay doorashadii maanta baarlamaanka hadda jiro sida lagu yimid ama golaha shacbiga ha noqdo ama sanatar ha noqdo xaggay ku qoran tahay in la yidhaahdo nidaam maaragtay ee ma imaan karo deegaankiisa oo asaga ee ninbay u xiran tahay la yidhaahdo in manxiis maaragtay oo la keensado oo kadibna dad aanan deegaankii aanan u dhalanay oo aan matalaynin ayaga la yidhaahdo dadkaasi ha soo doortaano oo booliskii dowladdii ee ayaga ee ka amar qaadan lahaa dowladdii dhexe ee ayaga qayb ay ka noqdaan wax allaala wixii la samaynayo ilaahan kuu maanta ma waxaa la dhihi karaa nidaam sharci waafaqsan oo dowlad soomaaliyeed ee ayada u noqon kara gundhig ayaa maanta lasoo sameeyey waa maya waa wax ikhtiyaari ku dhisan waayo haddii lagu rabana waa lagu keenayaa haddaan lagu rabina weligaagaba dadkaaga hakaa dabo dayliyaano hakaa dabo ooyaano hakaa dabo maaragtay baryotamaano amiirka wuxuu asiga uu kusoo meesha ka talinayo ayaa adiga aad ku qalan tahay waxa la inuu sameeyo marka ummad sharcigeeda kaasi u yahay lajoojiyaad banaan lajiifayaal banaan ah sideebay maaragtay ayaga ay ku heshiinayaan ii adduunka waxaa waye ilaahay subxaanau watacaala haddaan maanta diin iyo aan shareeca islaamiya oo annaga aan ku dhaqmayno aayaddii inta lasoo qaado waxa waaye fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi ardayl haddaad maanta wax idinka isku qabsataan xagga alleh rasuulka maaragtay axaadiistiisa iyo ayadaha adaha qur-aanka maatay dib aan ugu laabano waxay ka qabtaa ayadiblaay xadiidka muxuu ka yiri wax badan baa ma artay anaga loo cuskanaa laakiin maanta dastuurkiyaa la cuskanaya qodob muxuu leeyahay asaasi muxuu leeyahay wixiina laguma dhaqmaayo marka waa xibra calal alwara waa warqad oo qalin iskaga qoran iyo hantaas kadibna nin walba meeshuu doono aduu damdalas biinku iskaga tuurayaa kii rabana wuxuu doona u kala soo baxayaa wuxuu doonana waa ka tegayaa waa saan kuu sheegay dowlado isu tegay bay isu haystaan maamul goboleedyadu eh, isuma haystaan niman ayaga keliya u ah gobernaris oo iyaga eh, maartay ee maamul goboleedyada ama afka carabiga taa kugu sheegay wilaayaad inay yihiin marka waxaasoo dhanna khaladka markii horeba wuxuu ahaa waxaan baarlamaan la soo marinin aqalka sare iyo iyo iyo maxaa la oran jiray iyo maamul baarlamaankii annagoo diyaar u ah oo wasiirkii arrimaha gudaha ee uu soo diyaariy ayaa baarlamaankii in la horkeeno oo laga hadlo wax bislayn markii la arkay baarlamaanka inuusan diyaar waahayn inuu meel mariyo waa laga boodi baarlamaanka madal baa lala tegey halkaasaana maartay or maartay ayaa lagu mariyey oo ayaga waxay gaareen marka maanta heshii siyaasadeed waxay degsadeen wax la yidhahdo consens consens micneed waxa waaye waa wada ogol hadduu hal maamul goboleed uu diidan yahay ayagaa meel dhigtay oo wax iyaga ay isku maamulayaan ay yihiin waxba kama jiro nidaamkaasna waxaa ah laga soo minguuriyey hogaamiye kooxeedyadii shirarkii dib u heshiisiinada oo shirka aan la dhaqaajirin jiro oo la joojin jiray marka wax arrimo ayaga gacantooda ayaga ku samaysteen ayaa meesha yaalo dhibaatadana halkaasi ayay ka taageen marka waxba ma artay agaagi maayaan ilaa wax saxan oo lagu kala dambeeyo saanbuu soo sheegay oo la helo dowladda dhexena looga dambeeyo awoodeeda looga dambeeyo maamul goboleedyadana iyagan wax ayaga ay markaas xaq u leeyihiin laakiin hadda la kala garanayo xataa sida ayagay u kala sareeyaan madaxweyneyaal wada siman bay xataa ay eegayso noqdeen xataa madaxweynihii jamhuuriyadda madaxweynihii jamhuuriyadda inta asaga shaqada laga fariisiyo ayaa haddii la doono ayaga ay wadanayaan ayna go gaarayaan ayagii ciddii markaasi ee laysku yidhaahdo siday hawshooda ay ugu fuli karto ayayna ku dhammaanaysaa marka wax marka waxawaa aan wada qabsano ayaa meesha taallo marka baa meesha yaallo waxay u baahan yihiin wax nidaam dawlad waafaqsan oo dastuur ah oo hay-ado dowladeed ku dhaqma ee fulin fulinteeda ku dhaqanta baarlamaan go-aankiisa iyo qaraarkiisa haddii layahay la yiri waa hay-addii ugu sarraysay in lagu tixgeliyo marofeysar maxamed cumar dalxa oo soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinaya arrimaha ku aadan khilaafaadka ka dhashay arrimaha doorashooyinka iyo kan u dhexeeya dowlad goboleedyada qaar siyaasiyiinta kursi doonka iyo xukuumaddaba weli barnaamijka oala adeegsanaysaan keenina waad nagala socotaan soomaalidu waa cajiib afrikaba waa ka sooc sansaanka carbeedna ma leh cid lagu suureeyo ma leh bal eega siday yihiin siddeedda iyo tobanka gobol intaba calamaha la suday intuba waa suuq madow intuba waa sumad qabiil intuba waa saylad jaan damaaci bay wada sitaan masayr baa lagu salliday sed bay u hamuumayaan sandalo maqan bay rabaan sarrayn bay doonayaan waxayse xariiriyeen saboolkiiyo maartadii aggoommihii bay sidkeen sidii xoolahoo kaley ku baayacayaan sunuud waxay ka samaynayaan waxaanay siin kareen sideen wax idiin dhahnaa weligai barnaamijka waad adeegsanaysaan kalina waad nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii anu egrana hal ruux ayaa geeriyooday mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii xubno kalluumaysato ah oo dooni saarnaa ay dhibaata ka soo gaartay markaa libaaxbadeedka kaasi oo markaasi mid ka mid a ah dilay sida ay u sheegtay labada dhin ayaa waxaay saarnaayeen dooni kalluumaysi oo maraysay qeybo kamid ah xeebaha dalkaasi australia waxaana mid ka mid ah soo gaaray dhaawac halka mid ka midana uu geeriyooday waxay xukuumaddu sheegtay markaa in midkii dhaawaca noqday la geeyey goobaha caafimaadka xaaladiisuna haatan ay soo hagaagayso walow saddex konton sano jir uu markaa isagu markaa isbitaal la geeyey halka kow sano jir kale oo ah kan geeriyoodayna ay markaa eheladiisu ay aada kaga naxeen geerida markaa kasoo gaartay xilli uu kalluumeysi ku jiray libaaxabadeed kaasi oo markaa dhibaato u geystay warbaahinta a b c news loo yaqaano ayaa iyadu markaa qortay in markaa xilli ay ku guda jireen kalluumeysi dooni kalluumeysina ay markaa la socdeen labadan xubnood ay dhibaato kasoo gaartay markaasi libaxbadeedkaasi oo mid ka mid ah xubnaha kalluumaysatada ah dilay markaana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada soo dhawaada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar ka saaca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraax axmed xuseen ifraax waxaanu ku bilaabaynaa hadalheynta saacadihii ugu dambeeyay aadka loo hadalhayay waana qaraxii shalay ka dhacay muqdisho waxaana soo warinayaa in ugu yaraan lix qof ay ku geeriyoodeen tiro kaleetan ay ku dhaawacmeen aad yaad cabdirashiidoo qaraxaasi waxaa fuliyey nin naftiy halliga ah waxa uuna ka dhacay maqaayad u dhowbaar bulsho oo ku taala isgoyska sayidka ninkaas ayaana la sheegay inuu soo dhex fadhiistay dadkii ku sugnaa maqaayadda kadibna uu isku qarxiyey eh, sidoo kale cabdirashiido waxaa la sheegay maqaayadda uu beegsaday ninka naftiihaligaha ah inay ahayd eh, maqaayad lagu shaacabo iskuga imaadaan dadka dhallinyarada ah cabdirashiido qarax markii uu halkaasi ka dhacay waxaa tegey goobta eh, ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugida oo la wareegay amniga goobta qaraxaasina waxa uu geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dhaawac ayaan waxa uu gaaray ilaa iyo lix ruux halka dhimashaduna ay gaartay shan waayaha ifraax hadalheynta saacadihii ugu dambeeyay aadka loo hadalhayay waxaa ka mid ah hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee nisa waxay gacanta kusoo dhigtay sakriye kamaal suufi oo loo yaqaano eh, saki oo ahaa shaqsigii ugu muhiimsanaa eh, kooxda al-shabaab oo inta badan usoo iibin jiray ama dibadda ugu soo iibin jiray hubka iyo waxyaabaha qaraxyada laga sameeyo ee inta badan al-shabaabka ay gacanta ku dhigaan sakariya kamaal oo siddeediy labaatan sana jir waxa in muddaha dabagal ku haysay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee waxaan ugu dambeyntii suurtagal noqotay in hay-adda ay gacanta kusoo dhigto xilla uu qorsheynayay inuu si dhuumaaleysi ah ugu soo gudbiyo goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan al-shabaab sakariye waxa uu ahaa maskaxdii ugu weyneed oo markii la eego inta badan waxa uu dibadda ka keeni jiray waxyaabaha qarxiyada isagoo markaasi ugudabeytii eh, gacanta lagu soo qabtay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaana ugudabeytii shaaca ka qaaday ninkan gacanta lagu hayo dhowaana maxkamad lasoo hor istaajin doono hadaleynta ayaan intaa kusoo gabagabaynaynah markaan dhankaiyo qormooyinka waata cabdirashiidoo qormada ugu horreysa dhankayga saaxiibtinimadu ma aha qofka muddada dheer aad istaqaanaan ee saaxiibku waa qofka intuu kuu yimaado ku dhaho aniga ayaa ku garab taagan ficilna kuuga caddeeya ka faa'iidaysa wakhtigaaga si fiicanna u isticmaal dib waad u akhrisan kartaa qoraal ama buug laakiin adduunka ma jiro nidaam ama sistem dib kuugu soo celinaya wakhtigii ku dhaafay haddii qof si dhab ah uu rabo inuu noloshaada qayb ka noqdo waxa ay sameeyaan dadaal dhab ah wanaag ku beddel xumaan kasta oo dhoolacadee goortii aad murugaysan tahay kuna qanacsanow halka aad joogto iyo waxa aad haysato dadka qaarkii waa sida daruurta oo kale goortii ay kaa tagaan waxa ay kuu noqotaa maalin qurux badan mar kastae aad ka shakida ilaa heerka aad gaari karto xusuusnow ilaa inta aad soo socotay waxaad ka soo gudubtay dagaaladii qarsoonaa ee naftaada aad ku soo guulaysatay iyo dhammaan cabsiyii aad ka soo adkaatay ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey dadku ma oga ooyintaada murugadaada xanuunkaada iyo farxaddaada balse waxa ay ogaadaan dhammaantood markii aad qalad gasho dambeyntiina qormada dhankayga waxaa lagu bilaabay sidatan tan caaisha binta abubakar waxa uu rasuulka salallahu caleyh wasalam uu guursaday iyadoo jirtay sagaal sano rasuulka salallahu caleyh wasalam markii uu geeriyoonayay rasuulka salallahu caleyh wasalam waxay jirtay siddeed toban sano gadaashiisii waxa ay nooleed afartan iyo sano waxayna dhimatay iyadoo jirtaa da-da lixdan iyo shanta sano caaisha oo ay ahayd gabadhii uu rasuulka salallahu caleyh wasalam ugu jeclaa xaaskiisa wax owlaad ah ma dhalin intii uu rasuulka salallahu caleyh wasalam uu noolaa lamana soo warin iyada oo igu duceeyey inuu ilaahay owlaad u isiiyo caaisha qadarta alleh iyo ku qanacday waxa ayna wakhtigeedii ugu badan gelisay oo ay xoogga saartay cibaadada rabbi iyo sidii ay u baran lahayd diinta islaamka gabdho badan ayaa ka murugsan inaysan wax owlaad ah dhalin balse nolosha intaasi waa ay ka weyn tahay oo xitaa haddii uusan ilaahay owlaada ah ku siin bulshadoo dhan ayaad aqoontaada iyo kartidaada ku anfici karta ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabay waxaanu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala cabdulaahi maxamed guud ahaana waa naginta xubintii bandhigii warbaahinta bulshada waa cabdirashiid ifraaxoo idin leh nabadgelyo xubintii bandhigii warbaahinta bulshada maqlayseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal warbixinada kale ee barnamijka adduuceena mareykanka waxa uu walaac ka muujiyay markaa ciidamo farabadan oo iyagu markaa la keenay qeybo ka mid ah xadka u dhexeeya dalalka serbia iyo kosovo waxa uu markaa sheegay in uu yahay in waxay damacsan yihiin serbiyaanku ayna markaa doonayaan inay markaa weerar qaadi karaan mareykanku waxa uu ku dooday in keenitaanka xukuumadda serbia ay markaa ciidamo keentay ayna soo dhoobtay ciidamo badan qeybo kamid ah kosovo ay u muuqato mid markaa laga digayo oo xaalad militari oo khatar keeni karta iyo isku dhac dhexmara dalalka kosovo iyo serbiya serbiya ayaa iyagu waxay markaa taangiyada casriga ah iyo hubka altalarigaba keentay meel u dhow xadka dalalka kosovo iyo serbiya kadib markii ay dhibaatooyin ka dhaceen iyo iska horimaadyo qeybo kamid ah waqooyiga waddankaasi kosovo dhibaatooyinka iyo carqaladaha dhanka amniga darada waxay markaa keeneen in markaa la dilo xubno saraakiila ah oo kamid ah ciidamada booliska kosovo kuwaasi oo dhowaan lagu dilay qeybo mid a ah waqooyiga waddankaasi waxaana markaa muuqata in xiisada u dhexeysa dalalka kosovo iyo serbiya ay in muddo ah taagan tahay marka la eegana ay soo noqnoqotay sidoo kalena mareykanku waxa uu walaac ka muujinayaa ciidamadan faraha badan ee la keenay xadka kosovo in zerbiyaanku ay weerar ku qaadi karaan ayna markaa keeni karto in nabadda dalalka zerbi ay kasoo falcarqaladeeyo halkaana isku dhac milatari uu ka dhici karo waxaynu qiimeyneynaa ciidamada faraha badan ee militariga zerbiya ah ee markaa la keenay xadka kosovo waa muhiim in isha lagu hayo hadba sida uu xaalku yahay ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay aqalka cad ee mareykanka sida uu markaa sidoo kale warbaahinta u akhriyey una sheegay warfidiyaanka afyeen u hadlay aqalka cad ee mareykanka oo lagu magacaabo john kirby waxay u muuqataa tani inay bixinayso saadaal aan la qiyaasi karin waxaynu arkaynaa in durbaba serbiyaanku ciidamadooda milatariga taangiyadooda iyo hubkooda casrigaba ay keeneen xadka ma jirto baahi loo baahan yahay in haatan la keeno waxaynu rumaysannahay in qorshuu yahay in nabadda lagu carqaladeeyo ayuu hadalkiisa raaciyey john kirby oo ah sarkaal u hadlay aqalka cad ee mareykanka waxaynu ugu wacaynaa uguna yeeraynaa serbiyaanka inay hoos u dhigaan xiisadda sidoo kalena ay markaa ka saaraan ciidamada xadka dalalka kosovo iyo serbiya si looga baaqsado isku dhac milatary ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka ka soo baxay aqalka cadda ee mareykanka serbiyaanku iyagu waxay ku doodayaan in ciidamadoodu qorshahooda uu yahay keliya markaa inay dhistaan ciidankooda sidoo kalena amniga dalkooda ay ilaashadaan walow waxa shakiga keenaya ay tahay in ciidamadan aan horey markaa aysan u joogi jirin xadka oo marka laga soo tago ciidamada ilaalada xuduudaha iyo ciidamo yar oo militari ah waxaa lagu soo kordhiyay ciidamo farabadan iyo hub casriya ah iyo taangiyo iyo gawaarida dagaalka taasi oo walaac muujinaysa in serbiyanku damacsan yihiin qorsho kale oo dagaal xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa waxauu qadka taleefonka kula hadlay madaxweynaha dalka serbiya alexander fuchik waxay ka wada hadleen in xiisada la dejiyo markaa nabadana markaa wax lagu raadiyay iyo wadahadalka weliba barnaamijka ogaalaad degeysanaysaan ka ciilanna waad nagala socotaan saaxiibayaal weli barnaamijka ogala degeysanaysaan keenana ood nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii aynu eegnana dalka mexico laba ruux oo markaa muhaajiriina ayaa markaa lagu toogtay inta u dhexeysa xadka dalalka mareykanka iyo sidoo kale dalkaasi mexico labada ruux ay geeriyootay waxay ahaayeen kuwa u dhashay isla mexico waxayna ahaayeen xubno markaa tahribayaala oo doonaya inay ka gudbaan xadka dalalka mareykanka iyo sidoo kale mexico muhaajiriin ay ahaayeen sida ay sheegtay hay-adda lagu magacaabo mexico national migration institute oo iyadu qoraal ay soo saartay kaga hadashay toogashada lagu dilay labada ruux dhacdadan waxay ka dhacday markaa qeybo kamid ah xadka dalalka mexico iyo mareykanka sidoo kale waxaa lasoo wariyay in dhowr xubnood ilaa saddex ruux gaaray ay dhaawacmeen mid ka midana waxaa markaa badbaadiyey kooxaha gurbadka oo ka uu markaa qabay dhaawac halisa ah. sidoo kale xubno kale ayaa jira oo la badbaadiyey oo looga cabsi qabay dhankoodu inay markaa soo gaari karto rasaasta kooxaha gurmadka ayaa waxay sheegeen in markaa ilaa afar toban ruux oo mexikaan ah oo muhaajiriin ah ay kasoo dejiyeen markaa qeybo kamid a ah halka loo yaqaano kokumahal oo u dhow tiket halka loo yaqaano oo ah magaalada markaa xuduudda la leh halka loo yaqaano baja oo gobolka california dalka mareykanka ka mid ah waxaana markaa kooxaha gurmadku ay sheegeen inay dadaal ugu jiraan sidii loo joojin lahaa dadka ka gudbaa dhinaca iyo buuraleyda iyo dhulka xadka oo markaa laga cabsi qabo inay dhibaato gaarto waxaa kooxahan meesha keena ee laleeyahay kooxa loo yaqaano human smugglers oo iyagu dadka tahriibiya kana shaqeeya inay dadka keenaan markaa qeybaha xadka dalalka mareykanka iyo mexico dadkuna markii halkaa ay keenaan waxay u sheegaan inay iyagu ismaareeyaan waxayna u tilmaamaan uun kaliya meelaha laga boodayo meelaha qaar oo naftooda ay khatar gelin karto oo siligu ah ku xiran yahay iyo derbiyo ku wareegsan yihiin iyaguse waxa ay keliya fiiriyaan inay u saxaan directionka ama jihada ama goobta ay u socdaan intaa kadibna halkaa ay kaga haraan si markaasi ay u gudbaan dadka una galaan dalka mareykanka derbiga mexico iyo mareykanka waxau noqday halka ugu badan eh, xadka marka ay ka gudbaan dadka muhaajiriinta ee qaarkood meksikaanka u dhashay halka qaar kale ay ka yimaadaan dalalka caalamka oo qaar ka mid ah qaaradda aasiya afrika iyo dunida kaleba ay markaa kaga soo tagaan iyaga oo markaa naawilaya inay ku noolaadaan nolol ka wanaagsan midda ay markaa uga soo hayaameen dalalkooda oo qaarkood ay markaa ragaadiyeen dhaqaale xumo shaqo la-aan colaad cudurro iyo dhibaatooyin kale taasina ay keentay in kumanaan dhalinyaro ah ay nafsadooda khatar u gelinayaan sidii ay markaa kaga hayaami lahaayeen dalalkooda una raadsan lahaayeen nolol dhaanta midda ku haysata dalalkooda waxaa jirta sidoo kale keys la xasuusto oo dad badan ay ku dhinteen qeybo ka mid ah xadka mareykanka iyo sidoo kale mexico halkaasi oo magaalada loo yaqaano ama gobolka loo yaqaano tamaulipas state waxaa lagu dilay oo boolisku ay ku toogteen ilaa sagaal iyo toban ruux oo markaa muhaajiriin ahaa kuwaasi oo ay ku jireen afar iyo toban ruux oo u dhalatay dalka guatemela waxay dhammaantood ahaayeen muhaajiriin waxayna markaa doonayeen in markaa ay gudaha u galaan dalka mareykanka walow ciidamada ilaalada xadka ay rasaas ku fureen taasina ay keentay in intoodii badnaaba ay geeriyoodeen dhinaca kalena suudaan qaramada midoobey waxay sheegaysaa in malaayiin ruux ay la ildaran yihiin nafaqadarro iyo dhibaatooyinka ka dhashay dagaalka weli markaa dalka suudaan uu faraha kula jiro xilli ma dalka dagaal uu ka qarxay waxaa markaa weli muuqata walaaca laga qabo in dhibaatada ugu badan ee dalka ka jirta ay tahay xaalada bilaadantinimo oo aada u daran sidoo kale dalal badan oo caalamka iyo afrikaba ku yaala waxaa saameeyey isbeddelka cimilada oo keenay in roobab intii la filayay ka badan ay da-aan qaar ka mida ah ay duufaano wataan roobabka dabeysha elniino ayaa aada looga cabsanayaa inay markaa saameyso dalal badan oo ay markaa ku jiraan kuwa qaaradda afrika dhaca waxaana arintaa keentay in markaa dhulgariir laga cabsi qabo dalal badan inuu ka dhaco xilli dalka jabuuti oo dalalka afrika ka midana laga dareemayba dhulgariir muddooyinkii lasoo dhaafay oo laba xilli oo kala duwan lasoo wariyey in wadanka dhulgariir markaa ama ruuxanka dhulka laga dareemay walow ilaahay haatan aan lasoo warin khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo dhulgariirka ka dhashay musiibooyinka dabiiciga ah iyo dagaalada dalalka afrika ka socda ayaa waxa ay markaa ku keeneen dhibaato aada u xoog badan malaayiin ruux oo haatan la ildaran xaalado nololeed oo aada u adag suudaanna waxay ka mid noqotay dalalka ay dadkooda ugu badan ay dhibaatada wajahayaan caqabada dhanka noloshan ay haystaan ayna u baahan yihiin markaa marka la eego in ay helaan xal deg deg ah iyo in hay-adaha qaramada midoobay ee arrimaha baniaadanimada ka shaqeeya inay markaa wax u qabtaan antoni guteres xogayaha guud ee jimciyadda qurmaha ka dhexeysa ayaa shirka loo dhan yahay golaha guud ee qaramada midoobey ka sheegay in dalalka looga baahanya inay ku baraarugaan caqabadaha ka jira oo ugu horeeyaan arrimaha bini-aadanimada iyo saboolnimada iyo sidoo kale isbeddelka cimilada oo haatan dunidu ay markaa u muuqato inay ku baraarugtay inuu khatar badan dunida ku yahay xilli horey dalalka qaar aanba looga dhaadhicin karin in isbeddelka cimiladu yahay mid ka mid a ah ajandayaasha caalamiga ah ee dhibaatada ku haya dalalka caalamka waxaan arrintaa ay keentay in walaac laga qabo haatan dalal badan inay markaa wajihi karaan xaalado aada u adag haddii aanay ka feejignaanin dhibaatooyinka looga digayo ay musiibooyinka dabiiciga ah ay ka mid yihiin dabeylada duufaanada iyo roobabka laga cabsi qabo in dalalkaasi ay markaa ka dhacaan waxaana markaa muuqata in walaaca ugu badan ee laqabo uu yahay in looga baahan yahay hay-adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha bani-aadanimada inay ku baraarugaan in la helo xal deg deg ah si markaa looga gaashaanto caqabado ka dhalan karaa musiibooyinka dabiiciga ah, loogana baahan yahay inay u diyaargaroobaan in markaa gurmad deg deg la gaarsiiyo meelaha qaar ee dhulka laga cabsi qabo in markaa ay saameyn karaan waxyaabaha keenaya isbeddelka cimilada weli barnaamij walaada socotaan kiciirana waad naga dhegeysanaysaan markaana waxaad kuso dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay war kalemaanay war ma haysaane dhuusamaraabtii ka dhacday waa la yaabay madaxtooyadii rinjuusuban la mariyey warmu wafti caalamayaa booqday aryaadaha madaxtooyada galmudug horey u weyneed haddana ma la sii weyneeye war mashaakiraa ku soo laabtay war madaxtooyada dhuusamareeb haddii xuskii mawliidka lagu qabtay maxaad ula yaabaysaan waa dhaqane waar qaraxyadama mawliidkay la maaganaayeen war warkayga dhex gelinina waxaan dhihi lahay shabaab dhuusamareeb mar kastuu u dhowaado dhimashaan xad lahayn iyo dhaawac buu la kulmaayo ma dhex aadi karaane dhabayaasha imaada dheef hadduu ka cunayo ha ku sii dhugdhugleeyo waroraa waxaa loo yidhi dhubuqdhubuq hore dhamanahays dambay cagtii joogsan weydaa marba ceeb la kulantaana waa layidhi soo joognigii laweyna soo jiifaa laga helaa ololadan diindeerna jilbo mar ahaan la haraantiyey war calaa kulli xaal shabaab gobollada dhexe iyo galmudug iyo dhuusamareeb dhakafaarka ay ka qaadeen waa la yaabay dharbaaxooyinkii ka raacayna ka soo waaqsan maayaan hadday inta qarax soo raraan oo dadka la dhex yimaadaan oo bug ku dhahaan ay ummadda ku lay jireenna rag duurka uga hortegaya oo isku dhigayaa yimid aryaadhaha raggaasu go'aanay qaateenoo waxay isku dhaarsadeen aandhintoo aanse dhaawacme dhulkayga dheelku dhiibi ma aan dhinto aanse dhaawacme dhulkayga dheel ku dhiibi ma war cabdulla waxay kala dhaheen dhallaankeen iyo carruurta shabaabku ku dheeli maayo waraan wali dheegi jiray dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dheregne warmadee warmogaate qaraxaa laisku dhigaya aryadhahaanna waxaan maqli jira eh. dhudhun la maala waa kan dhallin shaqaysa waa tan dhaxal la reebaa waa kan waagii hore waxaa dadka lagu dhiirigelin jiray hala shaqaystee hadda waxay maraysaa ninkii dhoofku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war waxaan kaloo la yidhi dhabbahaan maraynaa u dhaadhacaya libintee kii dhacsaali rabayow dhexda suunka ku adkee yaan la dhici timin war bislow waxaa kaloo la ku dhaawac kugu yaal waan warwali kalaad neegi jiray adduunyada waa dhibley dharaar markay ku seegta dhaxdaa mara laga xidhaa eber waay madayow taasaa keentay aryaadhaha war ma haysina ilmihiin shabaab soo qaldi jireenoo baabuurta qaraxa u soo dhiibi jireen oo ay dhihi jireen qaraxa jinnadaad ku gelaysiin rag cibaadadu dhab ka tahayaa isu dhigay ayaan dhoweed waa ogeedeen la iska cameey axmed fiiqane iyo maxamed cumar tay dhigeen baabuurka qaraxa sida mugow fikradiidana waa kuwii bannaanka uga hortega hadda ka horna waa ogeedeen guriceel nin miina ku xidhan tahay igaarinoo lamada gacan qabtay berigana heeldhuusa mareeb meel toban kilomitir u jirta ay lama baabuur oo qarax sidoo ordaysa uga hor tageen mugay baabuur ay ku horgooyeen midna sabanay hug ku siiyeen hadda lamadi baabuur bannaanaan magaaladaba u dhowaynay ku basbeeleen hadda lamada naftii hure ee lamada naftii halliga ka hortaga waxaa la kala yiraa ow gallad dhuxul hoosa gale iyo cabdishakuuroon magaciisoo saddexan dib idinkaga soo sheegi doonno hadda weliba waa nool yihiina ku bishaarays dhahee war waxaa la yidhi kooxdii diiratadu qaraxyaday direen hadii laga dalfiya iyagoon cidilin dilin waa dumeen war shabaab iska dhicintooda in lagu dhiiran karo oo isnaan waxba doonin awalba gobolada dhexaa laga bartay haddana waxaa laga bartay qaraxyadooda loo maara waaye habka looga hortago tago allah u naxariistay hadda ka horna jenaraal galaal wuxuu khawaarijta u sheegay gobollada dhexe waa laga duulahay laguma soo duulo ciddii ku soo duushana inay ku jabi doonto uu sheegay marka nimanku waanadaas hadda ka hor waa qaada waayeene hadda ma quusteen waar walla weynay waxaan maqli jiray waanadu ma deeqdo dadna way celoobendhe aryaadhaha war iyo dhammaantiis igaartaanu si ay tusaale ugu naqdaan askarta kaleoo naftood hurayaasha madaxweynihii maadaaman uu dhuusamareeb joogo inuu abaal mariyaan ku tali lahaay cabdullow sidaad sheegta weeye aniga waxay ila tahay dhiirinaanta askartu mar kasta waxay ku xiraan doontaa hadba geesigii dadaala sidii loo abaalmariyo war dowlado idaa idinka ildheeroo waxay yeeli lahayd meelay u yaaliine cabdiraxmaan geeda qorow guddoomiyaha dhuusamareeb oo meesha qaraxyada looga hortegay ka hadlay wuxuu yidhi anigoo dowladda ka wakiilaha waxaan ballan qaadayaa wiilashii qaraxyada fashiliyey si degdega ah in loo abaalmari doono war qaraxii laas ee wiilashii ka hortegay madaxweynaha gelmudug qoorqoor wuxuu yidhi taalaan u dhisaynaa ehelkoodana maamulka xuquuq ay ku leeyihiin intay gelmudugu jirto war ragga dhiiraday oo qaraxyada isu dhigay waa badan yihiin korneyl cabdinaasir maxamuud muuse cawl oo ka tirsan ciidanka booliska isaguba hadda ka waa kii isu dhigay weerarkii qaraxaa ee hutel weeliye ka dhacay kuna dhaawacmoo ilaahay ka badbaadiyey marka waxaan la yaabanahay maxaa loo dallacsiin waay waa tabuul laga dhigay waa reer farmaajo qarax laga hortagay cidna kumay dallacsiin wargeystayaasha dadaalay waa badan yihiine cagmadhigaba waa kii isku duubay naftaahligihii qaraxa la dhex ciidanka kuliyadda jaalasiyaad wiilashii gobolka banaadir bastooladaha ku dagaalamayna waad ogeydeen hibaad cali dasar iyo raggiisii keligood isxilqaamay iyagoon dowlad garab ka haysanna waa ogeydeen ogeydeen nabadoon cilmi hagar iyo raggiisii ree hiiraanna waad ogeydeen marka cid kasta oo soomaali ahoo waxgarata waxaa waajib ku ah haliyeeyadaas inay xusto oo ay u ducayso oo taariikhda baal dahab ah looga qoro calaa kulli xaal idinkoon isdaalin waa tii hore loo yidhi abaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye cabdullah waxaa kaloo la yidhi ruuxa gaala abaal mar baa loo guda war waxaa kaloo la yidhi allahayow nin daacada allahayow nin aryaadhaha qoloba abaalmarinay leedahaye eh. tamigay cabdulana khawaarij ta wuxuu yidhi eh. how wuxuuga buuxa baalmaadow eh. biliiliiqiya dilya bob wuxuuga buuxa baalmaadow biliiliiqiyo dilya bob waan walloweynay abaalgudkooda markaa waa in laga dhigo erya xasaanaysaan mar kale maraykanka wuxuu lacag dul saaray nin la yidhaahda abuukar cali aadan oo la yidhi wuxuu ku-xogeen u yahay amiirka al-shabaab dad badan in laaya waayaana la yidhi marka ciddii rabta inay abaalmarin qaadato madaxda khawaariijta oo dhan lacagaa la dul saaree meeshay ku jiraan soo sheegaan war maraykanka laftiisaan lacag ogolayne markuu kuwa waaweyn oo godadka ku jira noo dirayo kuwan maalin kasta duurka laga soo qaqabanayo muu lacagta ku bixiyo hadduu wax ogol yahay war kuwaas lawakuleyda ah cali jaytaa bixinaya kalamaanay war mahaysiine raggii musuqa ku eedaysnaayo ayaantaan dacwadooda maxkamadda hadda ka socotay eh. qaarna waa la xukumay qaarna dembi waa lagu waayaa la yidhi oo waa la sii daayey qaara ayagoo maqan la xukumay kuwa maqan iyo kuwa joogana eh. waxba waa laydinku waayey waana fasaxantiinaa la yidhi marka raggii cararayoo cadaaladda aamini waayey maanta dembi ma lihidin in la yidhaha soo ma dhici karinoo iyagu iska biqleeyeen war wasiirka hore arrimaha gudaha xildhibaan cabdiraxmaan odow waa wuxuu yidhi eh. ragga musuqa lagu eedeeyey oo dembiga lagu waayey shaqooyinkoodii hore waa in lagu celiyo sababtoo ah inay aamin yihiin caddaatay war walla weynay sidee wixlii ka yihiin waa la xidhay waa la xukumay waa la sii daayey shaqadii waa laga qaaday shaqada ha lagu cesho waa dhintay waa fakaday ayaa ku haystaana mannaga awaala mise cadan baa laga heesayaa warwaaqle war mahayto buntland weliba lakagobada laqandhalada dalku suudaan oo daa'ishka tirsan waarkaa maxaa waalay hadduu dagaal raba suudaan buu dagaal ka socdaae warkaas dagaal sokeeyuu ugu yaqaan soomaalida inuu baabi'iyana jihaad buu u war dabka hamutulhamajtuba qaf waxay u leedahay janadoonadka maaha hore loo yiriye buntland waliba sheegday daa'ish inoo ajnabian badan yiin weliba itoobiyaanga yubku ewaleri marka weliba liyaabana amhaara yeeda dagaalku dhah socda suudaan yeeda dabdhi hurohaaya ma iyoon iska dhah waayna un haniindoonadan war wallaweynay war ma haysaane guud ahaan dalka jabuuti dhulgariir baa laga dareemay baa la yidhi dee shaqaalihii dowladda iyo ardaydiina waa la fasaxay baa la yidhi dee somalilan xuduud bay la leedaho daris bay la tahay waaqlow mayniidaraaw mayniidaraaw mawlow ma'budow megantama ertaana waar madayow jabuuti welina ma ixtiraafinana naga sug warka dee walaalaheena ilaahay ha badbaadiyo war soomaalidu meelay joogtaba masiiba allah ka badbaadiyo waan walibana wixii ku dhaca isaga kasbadaa la yidhi dib ha isugu noqoto ilaahay ka cabsato war xildhibaanada gobolka oodal ee somalilan waxay dhaheen tartanka madaxweynaha waa in loo sinaada dastuurkana la furay dhaheen wal xildhibaan maxamed abibiyaad jamhad samaysanaya war gobolka oodal daahir riyaalaha hadda ka hor madaxweynaha somalilan soo noqdaye dastuurkaa la furo markay leeyihiin ma u diidayaa jira war lamba ayluka gadiina indusliyadda baangamudoohay war buntland iyo somalilan gaadhaan laascaano muku heshiiye weliyo cali may gaadhin war og lama dhaafin waraysi waxay dheen maamulaan samaysanay waaqlo ictiraafka ma rabtii miya waana degdegintaa ilaahay wax kaa odhanaye war kalemaanay war mahaysaana waxaa la yidhi dunidu waa yaababley dusheeda markii la yimid daraab shalay iyo hadiyo ilaa dabankaan la yahay dantiisa qof wada hanti oo ma jira dooqiisnin helay markaad dhanka daarisaba doc bay ka faruurantaa ayaama kolkay degtaba duufaanno horlaababada ladnaantu ma daahinto xilligu waysdaba socdaa dadaalkuna waa muhiim mar kale aan digarogtoo dubaha meeshaan la rabo finiin kaga duuliye diraac adigoo u nugul dadkaagu abaar fadhiyo dunyadu kaa ooman tahay daruurtu mar bay gaftaa halkaad ku ducaysato darkoo weli kaa engegan mar bay ku daadaa ileen dhul daaqsima kaa fogiyo dal aadan u guuri karin wakhtiga daran ee yimaad ogow dirac iyo aftaha door ma wanaajiye duruuf iyo maalinkaa dar ee eebba u liicsan tahay waayaha dalanbaabigaa diyahaalka mar bay ileen intaad kala daadsan tahay doqoni kugu wiirsataa warmaynka dara wayti dab markau bakhtiya meel kale adoohu ka liiqaaye dubbu waa iskala dhacdaa madax daayin abadkeede waar madayow dab markaan ku joogsadaan damqadaa daad markuu iqaadaan ka durkaa dani markay geysaan dabagala doqone debkaabe nawal eri waxaad dhegaysanayseen xubintii kalamaan oo guni gabagabo ahayd barnaamijka ogaal guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaal oo aad kala socoteen k n n anigoo cabdicaiis beeraad ila socodsiinayay sheekayaa farsameynayay nabadgelyo dhaweynaysaa dhexdennanka oganu ruxunbay ugu barabo anigu ka aadsan maye ilaahban qalaba sartay dhintay maxaa min xumaadad inay